bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثnii jamc min ashuyuخi akhirhm shaykhuna shaykhu salih bn cbdillahi اlcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى asfami macina can arn dinar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali wslm alraaximuun yarxamuhm الraxman irxamu man fi lard yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المclimiina bالmتaclimiina بإqrاء usul mtun khاصة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabati أجمعين liyfuzuu bsacاadة الcajل الآجل fahada huwa الmجلس الأربعuun min majalis إqrاءi وشharxi kitaabi macaalim الsuna النbوية fي leylaة السبت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 oo fadhiga la hurday weysada ma jebisa ayuu baabkan u baab yahay shaaficiyada waxay leeyihiin nowmu lmutamakini maqcadatuhu aw maqcaduhu min alard qofka hurda isaga oo meeshii eh, makaano fadhigiisii dhulka makaniyey oo meeshii ayba ka soo bixi lahaayeenba dhulka uu saa ugu dhegan yahay qofka isaga hurdadiisa ma jabta ayay yiraahdaan laakiin qofka mutawarika oo dhinac saa ugu fadhiyo amaba lagu yeela taagtay amaba jilbow jacsan wamaa ilaa dalika qofkaas ha fadhi hadduu raba laakiin de meeshii waa iska furantah saas ay leeyihin way raximahumullah raxmatan waasi culimada nacam xadiidka sagaal boqol iyo toddoba kontonaad can anas bin malik waxaa taala arda qal wuxu yidhi anas bin malik uqiimat isalaatu salaadii ayaa la aqimay wannabiyu nabigeenana sala allahu calayhi waali waslm yunaaji u la faqi ama uu muxuu ahaa la sheekaysani rajula nin fii jaanibi almasjidi masjidka dhinaciisa weeyaan famaa qaama ila asalaati salaada umuusan nabiga istaagin oo salaada muusan gelin xataa naama alqowmu dadkii iyo qowmkii ilaa ay ka hurdaan hurdada ayada waxay ayd hurdo fadhi ah weeyaan xadiidka sagaal boqol iyo sideed iyo kontonaad can naafic waxaa laga wariyey mowla cabdillahi bni cumar ibn radi allahu tacaala canhum ana ibna cumar cabdulahi bn cumar radia allahu taala arda kaana wuxuu yanaamu mid saaxdo oo hurda yanaamu mid hurda ayuu ahaa jaalisan isagoo fadhiyo uma intaa kadib yusalli wuu tukan jiray walaa yatawada'u ma weyse qaadan jirin dabaraani ayaa soo saaray fi lmucjam alkabiir sanadkiisana saxiix weeyaan marka qofka naa'imka ahoo hurdi isagoo fadhiyo hurdadiisa inay weysada jibinaynin ayaa axaadiistaas iyo aastaartaas saxiixa ah ay cadaynayaan weyaan baabu siwaaki cadayga ayuu baabkan u hurdada oo qofka markuu muxuu ahaa ariiqada uu ku hurdi inkas gadaal waxuu noo imaan doona insha allahu taala qeyb ka mid ah hurdada qofka markuu eh, hurda eh, hurdada ayada ah weysada ma jebinaysaa mis majebin mise ma jebis ayada in badan waxaa ka hadla culimada sidoo kale waxay ka hadlaan masalada la yidhaahda hal ilnowmu xadathun aw madinatu xadath hurdada iyada laftirkeeda miya xadath ah oo weysadaba jibiso mise waxaa weeyaan xadadkii iyo weysjibintii ayaa waxay u tahay eh, hordhig amaba ay u tahay calaama amaba makaan loo malay inay xadad u ka dhaca ku dhaca miya ay isku hayn culimada culimada qaar waxay le waa xadath sideeda hurdada keligeedaba xadadahaba kuwa iyaga marka ama hurud ama cafwan ama fadhi ama saaxa ama taagnow hadii marba indhahda ay isgalaan hurdada waxaa waxay ku leeyihiin weysada way jabtay waana laga raajixsan yahay waa ragga qaba inay hurdada tahay xadad laftirkeeda culimmada jamhuurtooda waxay qabaan in madinatu xadad ay tahay oo marka xadadkaas iyo shaygaas weysada jabiye hurdada gudaheeda uu ku imaado waana noo iman doona insha allahu tacaala waxaa weeyaan asahwu waxaa weeyaan wikaau alcaynaan duburka iyo meesha ay dabashu ay ka soo baxda afxirkooda inay indhaha yihiin ayaa noo imaan insha allahu tacaala oo marka madinat lxada raggaala adiladooda ayaa xoog badan qofka marka haddii xaalad ay waxba ka soo baxayn uu fadhiyo uu saa ku hurda hurdada ayada waxaa weeyaan inayna jibinayn ayaa culimada u badan yihin raximahum ullah baabu siwaaki nacam hmm. haddii ay xadad uu ka soo baxa oo marba mxuu xadau ka culimada ilaa sideed qowl ay leeyihin masaladan ku saabsan qofka hurdada iyo ariiqada ay ku jibinaysa nayl awtaarka alimaam shawkani caleyh raxmat ullah ilaa sideed qowl ayuu soo arooriyey qofkii marka raba tafaasiisheeda iyo muxuu inuu aad baabkeeda u arka nayl awtaarka uu noqdo ilaa sideed qowl oo mid walba adiladiisi iyo madaahibta qabta iyo sida ay kale yihiin ayuu aad u tafsiiliyey raximah llah ramata wasa mujalad koobaad ee kitaabka nayl awtaarka looga noqdo baabu siwaaki siwaaga iyo cadayga ayuu baabkan u baabiyay xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu taala anu arda ana rasula rasulka sal slm qal rasuulkeena wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii aanan ka baqaynin ama ayna jirin calaa ummati ummadayda inaan dhibo aw cala annaasi ama dadka aan dhiba la amartuhum waxaan fari lahaa bisiwaaki inay cadaysaan maca kulli salaatin salaad la arkay inay cadaysaan ayaan far lahaa ayuu nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalem bukhaari muslim ee xadidka soo saaray marka marba qofka haddii aad waxaa salaad iyo alla u joosasho xaggiisa ay xaggiisa in loo joosta ay noqoto waa inuu qofka cadiyaysto nabigeenana sal alla alay slam mashaqada umada ayuu muxuu ka baqay mooyeene wuxuu dhihi lahaa hala cadaysto amarkaas ayuu bixin lahaa nabigeena sala allahu aleyh ali waslem marka waa arin aada muakad u ah cadayga xadiid boqol iyo lixdanaad can malik waxaa la wariyey khaadimi rasul lah sal sl qala wuxu yihi anas qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem akhartu waan idinku badiyey calaykum dushiinna fi siwaaki ay fi lxadiidi ka waran aan ka warrama can isiwaaki ayaan idinku badiyey oo in badan baan in kala hadlay weeyaan xadiidkaasna imaam bukhaari ayaa soo saaray marka arrinta ayada laba macno waa yeelanaysaa macnaha koobaad ama ka badan waa yeelan karta laakiin labada macno kan koobaad in nabigeena sal la slam si war hala wey muxuu ahaa hala cadiyaysto war hala cadiyaysto war hala cadiyay si u lahaa inuu is yidhi war amaaba lagu dhibsadaa oo saxaabada ay ku cadayga uu nabiga agtiisa kale alayhi salaatu salaam ay cadaynaysaa ilaa heer uu ka dareemo in saxaabadii amay ku dhibsadaan uu nabiga yidhi si uu sheegay calayhi salaatu salaam tan kalena waxaa weeyaan inuubuu sheegayo xugun ahaan uu leeyahay wax badan baan inkala hadlayo inku badiye laazima cadayga inuu leenahay oo muxuu ahaa waa laga yaaba weyn amaba ha hilmaamina labadaba suuragal weyn wallahu aclam xadiid sagaal boqol iyo can caaishata waxaa lagu radi allahu taala arda zawji nabiy asidiqa binti sidiiq ana nabiya nabigeena sal l slm kan waxay nabigeena idaa dakhala hadduu gula beytahu gurigiisa bada wuxuu ku bilaabi jiray bisiwaaki cadayga ayuu ku bilaabi jiray nabigeena markuu guriga galo cadayga ayuu ku bilaabi jiray arrintaa marka laba masalaba waa laga qaadan karaa masalada koobaad muhimadda ay leedahay guriga qofka markuu taga inuu isnadiifiyo qofka maantao dhan wuxuu ku maqnaa bannaan ayuu ku maqnaa wuu soo dhiididaya qofkii qofka waxaa laga yaabaa inaad bas raacdo baskaas dad sigaar dhuuqaan ay ku jiraan inkastoo hadda alxamdulillah waddankan aan joogna sigaar dhuuq aad buu ugu yaryahay waxyaabaha runtii aad u xanuunka badan oo qofka aad ugu murugooda waxaa ka mid ah in dalalka muslimiinta oo xarameynka ay ka mid yihiin aan lala xishoonin in sigaarka la cabo eshiya oo muslimiinta ay aad ugu badan yihiin oo kale waxa weeyaan hataa carabahaas oo kale aad xaramkaasaad arkaysaa albaabadiis dad la fadhiyo oo sigaar dhuuqaya nacuudu billah ya waa runtii oo dad muslimiin ah qibladii jira oo dhan walba jira oo haakada markaad indonesia iyo thailand iyo dadkaa ka imaanan malaysia iyo xataa turkida iyo kulli yaab unbaad udhimanaysaa sida sigaarka loo cabi sida biyaha iyo dabeesha annaga aan u istinshaaqna ayaa loo cabi marka baynamaa hadda dalalkan aan joogno hadda oo laleeyahay gaalaa u badanna yacni waad aragteen sigaarka dadka cabaa aad bay u kooban yihiin wax aad u yar wa aad u yar bal hadda masjidka inta ku tukato sigaar cabaysa qiyaasa maxaad qiyaasi kartaan hadii kun qof ay ku tukato masjidkeena tusaale ahaan ama laba kun miiqaa qof asleedayn sigaarna ay cabaan ya toban yani wax aad u yar waa ilahay wax lagu mahadiy subxana wa tacaala ya tobanna maba dhamo alxamdu lilah ilahay xilli laakiin waxaad soo gaarteen ragga qaar ay soo gaareen sigaarkii lasugu faani jiro ilbaxnimo ay ahayd oo qofka sigaar aan cabin uu badow laakiin alxamdulilah shaqa laga qabtay ummadda muxuu ahaa waqtigoodii iyo maskaxdooda iyo yani caqligooda geliyeen ilaahayna subxana watacala uu garab galay hadda maanta sigaarkii marka kuwan gaaladahoo mxuu ahaa laftirkooda ha u malaynayn inaan mxuu ahaa iyaga saa iska timid caqli ayaa la geli runtii oo ummada u fikirtay oo in waxaan ay mxuu ahaa ay khatar tahay dhibaato ay keenaysa ay adduunkooda baabi'ini lidaalika inta cabaysana laftirkooda waa la tagxeray dadka berigii hore oo markii uu daacuun cawleedka iyo ay dilaacaan oo la karantiili jiray dadka qaar inta la qaaba meel lagu xiri jiray hadda townka waxyaabaha ceeb waxa ugu filan qofka meel baa lagu karantiilay meeshaan g b s-ka muxuu ahaa g b o m g b o eh, general post eh, office gurigaan dheeroo eh, hoos ka sokeey agtiisaa meel yaroo sandaqada loo dhisay oo urka ka soo kaca marka qofki markuu xataa gala waxaa weeyaan dhinacyo iska eegaya qofki yar akhyaarnimo ay ku yar dambayso ayaga markuu meesha gala wuxuu le lagu arkayna bal uu dhumanaya inuu madax yar dabashaa laga yaabaa heerkaas ay marayaan annagana waxaa laga yaaba maqaayadaad gelaysa muxuu ahaa ku taalla xaramka maka iyo madiine ku taallo markaasa laga yaaba qof imaamad wato isleedahay waa akhyaar si usoo fariista sigaaru bilaabaya cunadii dhexdeedii maqaayada dhexdeedii baskiyuu soo gelaya taxi ayuu muxuu ah wadaa taxigii oo maka iyo madiine u socdood cumro xiranta ayaa waxaa way sigaarkii kugu sii daynaya acuudu billahi imtixaan war allaha alla meye war waa cumaran ku jirnaa war muusikaa lagugu shiday qolyahana dee waaba ah, yani malasaf shadiid waa wax marka masaladii hore aan noqdo marka masalada waxaa weeyaan in qofka markuu gurigiisa gala marka uu dhanka nadaafadda ku dadaalo ood aad iyo aad reerkiisu la tacaamulaya qofka meelo kale ayuu soo mari kara dad sigaar caba ah ayuu dhexgeli karaa wamaa ilaa daalika meel uraysa ayuu soo mari karaa inuu marka nadaafadda ku dadaala cadayga inuu ku dadaalo waxaa laga maanta inuusan firaaqo badan u inuu muxuu ahaa si fiican u cadaysto gurigiisa markuu reerka salaamo waa inuu ilan moogta waa sheekaysani waa wada hadli mucaashara dhacaysa wacaashiruuhuna bilmacruuf ayadda ayaa halkaa taagan ilmahaaday ayaa ku dhunkani waa dhunkanaysaa xaaskaaga wamaa ilaa dalika qofka marka inuu afkiisa nadiifiyo udayg uu ka dhigo waa hadiga nabigeena sal allahu alay waslm waa marka nabigeena markuu guri gala badaa bisiwaak bal fiiriya markuu guriga dalaq yidhaahda shay u horreya od sameeya ku bilaabi jir nabigeena sal slam taas waa qodobka koobaad oo waxaa weeyaan in qofka uu ka taxadiro markuu gurigiisa gala inuu muxuu ahaa eh, isaga oo wax ay ka soo urayaan inuu muxuu ahaa galo lidalika mucaasharada marka laga hadla cbdullahi bn cabaas radi allahu taala arda wuxuu dhihi jiray uxibu an atasayana liahlii aw lizawjatii kama uxibu an tatasayana hiya lii waxaan jeclahay inaan isu qurxiyo xaaskayga oon isu cadareeyo oon u shallaysto oon aad xaraga dhar quruxsan u xirta sida xaaskayga aan u jeclay inay muxuua isu kay qurxiso <laughs> waxaa laga yaba islaanta inuu yihahda adiga maxaad isu hagaajin weydayoo cilaan beryahan kaama muuqdo oo iskuma aadanid oo iskuma toosna isagana waxaa laga yaabaa inuu mxuu ahaa xaal allaha oo sheekh adiga mxuu ahaa ma isilmaamta adiga laftirkaada walahunna walahunna milu ladii calayhina bilmacruuf ya iyada yani iyaga laftirkooda xaqaas ay leeyihiin nin soo uraya ku fali ya anaga soomali dagaala dhici may ma dhacay dagaal ma dhacay marka masaladaas marka in guriga marka la gala hadiga nabigeena ay ka mid tahay alayhi slat ma laga qaadan karaa marka ayadna jidka dhexdiisa in lagu cadiyeysto jidka dhexdiisa lagu cadiyeysto in laga haboonyi ma laga qaadan karaa ayadna suuragal mat ma laga qaadan karaa ayadna waa masale ijtihaad ahoo istimbaad laga qaadan karaa lagama qaadan kara labadaba waa suuragal maxaa yeele wuxuu la eegan jiray markuu gurigiisa gala ayuu cadayg la eegan jiray alayhi salat slam haddii wax kala la dhihin cadayga wuxuu baahan yahay inaad meel ku tufto candhuuf meel aad ku tufto waxaad u baahan yahay in qaybo go'day marka cadaygan cadayga oo lagu cadaysana aad jarto waxaa loo baahan yahay meelaad ku luqluqato waxaa yani waxyaabahaas oo dhan jidka adoo socda suuragal mat waa adkaanaysaa mararka qaar waxaa laga yaba qofki inta soo gala saasaa kadibna u yidhaahda oy waxyaaba ku rooraan dhibaato ay marka waxaa haboon xilliga weysada in lisa nabigeena cala sl slam dhahay maca kulli salaat ayuu dhahay laakiin salaadda marka la gala mise waa maca kulli wuduu asalka weysada iyo ahaarada iyo cadayga ayaga aslaans la socda marka taana waa tu la dhihi kara ayadna waxyaaba laga qadanay ka mid taha wallahu aclam laakiin de eh, kuwa qaar sa ay leeyihin waa badownimo iyo in muxuu ahaa iyo baabkaas kama hadlayna laakiin xadiidkan arrinta ayada ma laga yara yacni dareemi karaa su-aashaas waa su-aal marka u baahan eh, in aada loo eego oo muxuu ahaa arrinta ayada hoos loo fiiriyo wallahu aclam waayah baabalmasxa can cimaamati cimaamada in la masaxa ayuu baabkan u baabiy walkufayn in labada muxuu aha qof labada muxuu aha sogos oo ad adag in waxa weeyaan la masaxa marka la weyse qaadana ayuu baabkan ubaab cimaamada ma midaan hadda aan watoo ah? ya tan cimaamad lama yihahdo kan garbasaar cadi weeyaan tan waxa weeyaan cimaamadaha kama tirsano tan iyo waxaa weeyaan kuwo badan yani cimaamad maaha cimaamad waxaa weeyaan waa tan duubka ah oo saas loo duubta weeyaan oo madaxa lagu duubo ama ha noqoto midaan muxuu aha taxniiga loo sameeyo oo eh, sida qolyahan eh, maqaaribada ay xirtaan ha noqoto ama teenii saalixiyada iyo baabkii noqoto ama midaan tabliiq ha noqoto waxaa weeyaan taas way tan laga hadli taas waa tan laga hadli oo naqdigeeda iyo in la zuuliyo culays buu ka imaanay laakiin midaan iska saaran garbasaarka iyo maradan go-ana garabka ku wadata wax macno hadda weyne cimaamad loo tirina ani kolleyba uma arkin hadda ay wax weyn macno leedahay oo laska wax iska caado oo laiska qaatay weeyaan oo iska xaraga wax weyn oo hadda muxuu ahaa cimaamadii la yaqaanayoo nabigan uu duuban jiray alayh salatu slaam ana ilama ah koleyba in lagu qabsadana waa laga yaaba marka cimaamadda waa taqaanaan waa ta duubka ah marka taas ayada waa tan la masaxa laakin tan maaa maxaa la masixi tan waa xagga lagu tuuri un wax weyne u bahanta ma lahan waaya baabulmasxi masixitaan la masaxo alimaamati imaamad la masaxa iyo walkhufayni iyo labada khuf oo la masaxayu baabkan u baab yahay labada sogos oo ad adag ama jildi ha noqdeena amaba waxyaabaha noocooda ha noqdeena xadiis sagaal boqol iyo laba iyo lixdanaad can muqiirati bni shucbata waxaa la wari radia taala ardaha saxaabiga jaliilka qaal wuxuu yihi muqiir ibni shucba kuntu waxaanay maca nabi nabiga ayaan la jooga sal sl daata leylatan habeen habeenada ka mid fii safarin safar ayaana weliba nabigeena calayi slat slaam kula jiray oon kula socday fa qaala wuxuu yihi amaacaka maaun biyo miyaad wadaa qultu waxaan ihi nacam haa nabi allow biyo ayaan nasiib badanaa ninka nabi maxamedule wax biyaa biyaad u baahan y weydiisani allahu akbar fa nazla markaasuu nabiga uu degay calayi slat slam can gaadiidka u saarna ayuu nabigeena ka dega calayhi salaatu wasalaam allahuma jmacna bihi famashaa markaasuu socday xataa tawaaraa ilaa uu ka qarsoomay canii xaggayga fii sawaadi leyl habeenka mugdigiisu iga qarsoomay oo meel yara fog ayuu gaaray nabigeena calayhi salatu slam uma jaa waa yimid oo xaajadiis ayuu soo gutay fa afaraqtu calayhi kadibna markaasaan ugu shubay eh, alidaawata weysebiyoodka ama ubabiyoodka ayaan waxaa weeyaan ama ubaweysoodka ayaan ugu shubay ayuu nabiga ugu shubay ninka muqi bnu shucba radi allahu taala arda faqasala kadibna wuu dhaqa wajha wejigiisa wayadayhi nabigu soo istinjooday dabcan xaguu kusoo istinjooday faqasala kadibna wuu dhaqay wajha wejigiisa ee wayadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqay wa calayhi nabiga waxaa dushiisa u xirnaa jubbatun koor iyo ama jaakeet oo min suufin suuf ka samaysan ayuu nabiga xirnaa calayhi salatu slaam jaakeet ama kooti ka samaysan suuf ayuu nabigeen xirnaa calayhi slat falam yastatic nabiga ma awoodin an yukhrija inuu soo diraacayhi labadiisu dhudhun minhum minhaa xaggeeda inuu saas ugu soo bixiyo nabigeenna awood uma helin suuragal uma noqonin kow maxaa yeele ciriiri ah aaday bahal dhab ahay nabigeed calayhi salaatu slaam xataa akhrajahumaa ilaa uu ka min asfali jubbati jubbada qaybteeda hoose intuu saas u furay ayuu nabiga marka dhankaana hoose ayuu gacanta kasoo bixiy alayhi sla oo meeshaan magtu yar kuusan meelahana ka yar dhuuban marka saasuu nabigu u bixiyey alayhi sla slam ilaa hoos ka soo saaro min asfal jubba o waayahay faqasalna kadibna nabiga wuxuu dhaqa alayhi sla slam diraacahi labadhun ayuu nabiga dhaqa alayhi salaa slam uma masaxa kadibna wuu masaxay birasi madaxiis ayuu masaxay dhagihiina waa la jiraane uma intaa kadib ahweyta waxaan u hoobtay oon u degay lianzaca inaan siiba nabigeena alai sla slam khufeyh labadiisa muxuu ah qof qofka waa wax kaba oo kale ah qolyahan walalaheen mxuu tabliiq ah oo bakistaanka hindida ka imaadaan waa bahalkan xirtaan waa sogos adag oo muxuu ahaa amaba ka samaysan magad iyo waxa ka samaysan qofkaas ayaan u hoobtay inaan ka siibo fa qaala wuxuu yidhi dachumaa iska daa fa innii aniga adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayni ayagoo daahir ayaan geliyey labadooda ayagoo daahir ayaan lugaha geliyey fa masaxa calayhimaa wuu masaxay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalem xadiid sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanaad can camr ibni umayata addamriy waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda anahu isaga ra-a nabiya nabigaan ayuu arka sal slm yamsaxu isagoo masaxa alkhufeyn labada khuf isagoo masaxa ayuu nabigaan arka sal slm wa qaala wuxuu yidhi ra-aytu nabiya nabigan ayaan arkay sidoo kale sal lahu slm yamsaxu isagoo masaxa calaa cimaamatii cimaamadiisa cimaamaddii marka si fiican loo duubo oo dhab laga siiyo oo la hagaajiyo furfuritaankaas waxaa laga yaabaa saanaxumin ay qofku u qaba amaba ay culays ku tahay marka cimaamaddii aa la masaxaya cimaamadii ayaa la masixi marka ayada ay duuban taasna waan arkay ayuu leeyahay culimada in badan oo ka mida ah masaladan cimaamada way isku hayaanoo aad bay iskugu khilaafeen annagana waad ogsoontihiin waa sharax kooban iyo dulmarma oyane meeshaan meel masaa'il khilaafa lagu xaliya ma ahan weyaan wixi aan daruuro ahayn duubkii ama gacan lagu hayn inteenna hadda yaa duuban horta yaa duuban meeshaan wax duuban lama arka wahaabiyadii aa fasaadisay nacam sheekh nacam isagoska isagoska afartan saxaabada nabigeena sal slm way masexi jireen jawrabayna la jawrabayn afartan saxaabada nabiga kamid mid ala sl slm way masaxeen jawrabka waana masale khilaafi abcan maxaa yeele shaaficiyada shardiga ay xirayaan oo qofka waxaa weeyaan waa shardi adag wa inuu adag yahay in eh, keligiis lagu socon kara waxaa weeyaan shuruud noocaas ay u xirayaan marka jawrabkina iyo mxua isagoskana shuruudda ma lahan laakiin afartan saxaabada nabigeena sal slam ayay arrinteed ka sugan tahay inay masiixi jireen jawrabka yurubka isagoosan ay masixi jireen radia allahu tacala marka cimaamad haddaan isku dhibanba cid xiran ba meeshaan kuma hayn waa waa la tuuray nacam laakiin haddii aad tagtaan masaajidkan oo oo muxuu ahay eh, baytulmaal haddii aad tagtaan kulli waa la marka ninka raba inuu mxuu masaladan ka sheekeeyo xagga hageeyo laakiin dadkan uma baahna waa yahay xadiid sagaal boqol iyo iyo sid nacam xadiid sagaal boqol iyo iyo afar iyo lixdanaad can shureyh waxaa lagu hani raximah llah qaala wuxuu yihi shureyx ataytu caaishata caaisha aan u imid as'aluhaa anoo weydiini can ilmasxi masxitaan la masaxo cala alkhufayni labada qof anoo ka weydiini faqaalat waxay tihi calayka waxaad u tagtaa ama aad laazintaa bibni abi aalibin cali bn abi aalib radi allahu tacala arda fas'alhu weydii fainahu cali radi allahu taala arda kaanu wuxuu ahaa yusaafiru mid la safra maca rasul rasulka al maci sal slm fasa'alnaahu waan weydiinay cali faqala wuxuu yidhi jacala wuxuu yeelay rasul rasulka sl slm alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahuna habeennahooda lilmusaafiri ayuu u yeelay iyo wa yowman maalin iyo waleylatan habeenna lilmuqiimi qofka nag oo wadankiisa jooga ayuu nabigan u yeelay sal alla alay slm xadiidkaas shurax ibnuhani ayaa wuxuu leeyay um lmuminiin caaisha u nimid waa caalimo min culamaai asaxaaba radia allahu tacala ardaaha kadibna markaasa waxaan ka weydiinay khufeynka iyo masaxooda waxay tihi marka cali bin abi aalib aad maxaa yeele nabigan la safri jiray calayhi salatu salaam arrintan waxaa laga qaadanaya qofka ahlu cilmiga ah haddii loo imaado ama aalibulcilmiga haddii loo imaado oo mas'ale la weydiiye xataa hadduu yaqaano cid kaga fiican oo isaga kaga itqaan iyo sugitaan badan hadduu yaqaano inuu fard ugu fiiqa asaga uusan degdegin saxaabada nabigeena sal alla alay slam abi leyla waa u dhihi jiray waa taqaanaan masjidka nabiga ay waxaan kusoo haleelay boqol iyo labaatan oo saxaabada nabigeenna ah ayaan kusoo haleelay oon kula kulmay nin kasta markii la weydiiya masalada uu jecel yahay walaalkii inuu muxuu ahaa ka kaafiyo laakiin marka aniga halli weydiiye su-aasha aniga weydiiye <laughs> masalada lagu dhintay wey tan qofka mas'alo kasta weydiiya la taagan qofka isaga ah isbitaallada mataqana dadka waalan la qofkaas in la waa waajib sunno ma maxaa yeeley xataa haddii naftiisa muxuu ahaa laga qaban waayo islaamka in laga qabto qof mas'ale kasta yaqaan adduunka maba jiro maba jiro adduunkan laa yuujad adduunkan qofku nool kaainan man kaan oo mas'ale kasta yaqaana maba jiro ha ka wa fowqa kulli dii cilmin caliim marka allahu aclam iyo waxaa weeyaan is'al hayri iyo laa adri haddii masaaisha qofka laga waayo ood wax walba ani hali weydiiye noqoto inkaara halkaa ka dhacday fiiri marka umr ibn caaisha radi taala ardaha axaadiid ahaan sayd cali ayadaa ka axaadiis badan inta laga wariyey ayadaa in badan muqtiriinta ay ka mid tahay sayd cali taala ardah maca dalika waxay leedahay sayd cali aado lianna masaladaas waa iga aqoon fiican yahe nabiguu la socon jiray alay sl sl yaqaano masale aad u fiican markii cali la weydiiyey radi taala ardah wuxuu sheegay qofka safarka ku jira khufeynkaas saddex maalmood iyo saddexdooda habeen ayuu korka masaxaya markay dhammaatana waa bixinaya dib ood weysanaya xilligii lagu hulaqi lahaa unbaa gacanta saa loo marinaya qofka iska jooga magaalada hadda nairobi iyo iska magaaladiis joogana isna waxaa weeyaan labaatan saac habeen imaanin ayuu masaxaya kadibna waa inuu bixiyo laakiin xilli la bixina a jirta saacadaba ay ka soo wareegtay waa xilligaa mataqaanaan ya waa xilliga janaabada ay dhactay haddii qofku isku janaabo masxi calkhufeyn waa burburay waa in la bixiyo la qabaysto laakiin xadadka asqarka oo mxuu aha saxaraha iyo kaadada iyo dabeesha wix la ah oo weysada loo weysaysan isaga looma bixinayo weyaan haddii muddada ayna dhammaanin ama qofku uusan iska bixinin waayahay xadiidka sagaal boqol iyo shaah ibni xawshab waxaa laga wariyey raximah llah qaala wuxuu yih raytu xanaka jariirin ibni cabdillaahi taala anu arda ayaan arkay oo tawadaa weyse qaatay oo masaxa wuxuu masaxa jariir calaa khufay labadiisa khuf ayuu masaxay faqultu lahu anaga magac kale unaqaano ma lahan qofka magac kale u yaqaan af somalia ha sheego faqultu lahu waxaan ku yidhi fii daalika arrinkaas an wax ka weydiiyey oo waxaan idhi maxaad masaxday ama masaxan muxuu ahaa faqala wuxuu yidhi raytu waxaan arkay annabiya nabigaan arkay sal slam tawada isagoo weyse qaatay oo masaxa masaxay calaa khufey labadiisa khuf masaxay faqultu lahu waxaan ku idhi qabla almaa'ida suurat lmaa'ida ka hora miyaa am bacda almaa'ida ama suurat almaa'ida kadib miyaad jariir cabdilahi albajali ayaa ninkan shahrin xawshaba wuxuu arkay waxaa la arkaya jariiri isagoo masiixi markuu weyse qaatay eh, eh, muxuu ahaa eh, masiixi khofki markaasaa wuxuu yidhi maxaa say wax u jiraan maxaad u masiixaysaa maad lagu hadhaqdid markaasuu nabigeenaan ka arkay alayhi sala slam isagoo saan samayni markaasuu yidhi suurat almaa'ida suurat almaa'ida maxay tahay waa aayad qur toos eega yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum arjulakum ila alkacbayn marka aayadda qur-aanka ah, eh, oo lug in la dhaqo uu rabbina faray subxaanahu wa tacaala markay soo degta kadib mise waa ka hore muxuu ka jawaabay qaala wuxuu yidhi maa aslamtu maanan islaamin ilaa bacda almaaida suurat lmaaida markay soo degto kadib ayaa marigi muslimayba sidaydaba haddii aan ahay ninka la yihahdo jamil abdillahi albajali suurat lmaaida oo muxuu ahaa qur-aanka oo soo degtay oy saxaabada yaqaanaan ayaan soo islaamayba sideedaba macnaheeda maxay ta marka yani waxa la nasakha maahana waa wax muxuu ahaa yani jiro wahaa oo taagan saas ula jeeda radi allahu ta an arda tirmidi a soo saar xadika waa saxiixadiis saxiix weeyaan baabulmasxa aljabiirati kabta oo qofka markuu jabo meesha kabka ahoo la saaro ama bandhajka iyo waxyaabahan qofka markuu dhaawacma la saaro in dusheeda la masaxa ayuu baabkan u baab yahay inay bannaan tahay xadiid sagaal boqol iyo lix i lixdanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala dhaawaca cisaabun wax lagu duubay asala wuu dhaqa maa xawlahu walam yaqsilhu booskina ma dhaqaayo yacni meeshii boog adaga ku taallo amaba dhaawaca ku yeele waxbana ma saarno ayadii marka hadii la dhaqo waad garanaysaan biyo ay geysan karaan lama dhaqa ayuu leeyahay oo dhinacyadan baa la dhaqi cabdullahi bin cumar ayaa dhihi taala u arda wa fii riwaayati riwaayad wa fii riwaayati riwaayadna man kaana lahu qofkay u sugnaat jurxun dhaawac macsuuban duduuban calayhi dushiisa la duduubay tawada u weyse qaadana masaxa wuxuu masaxayaa uu biyo cala alcisaabi duubitaankii wayaqsiru wuu dhaqayaa maa xawl cisaab duubitaanka wixii dhinaceed ahan wuu dhaqayaa weyaan saas ayuu cabdullahi bin cumar radi allahu taala ardahu qabaa weyaan xagga itibaaca sunnada nabigeenana oo camaliga ah nin ugu badan saxaabada lama hayo weyaan radi allahu taala ardah wa fii riwaayati riwaayat ana ibhaama rijlayhi ama ibhaama rijlihi lugtiisa suulkeeda ayaa jurixat la dhaawacay fa albasahaa kadibna markaasuu huwiyey uu dusha ka saaray maraaratan kaadibur kaadiburta caadiga hoo yar oo muxuu aha beerka agtiisa ku dhagan oo xoolaha markii laga bixiyo oo wax ah yaroo ku yara kuusan moogta intuu jeexa iyo usuulkii saa u geliyey annaga hadda mada iyo adduun iyo muxuu ahaa waxyaaba ayaan haysanaa raggaan wax mahama haysanin wax muxuu laisku dhaawactiray baabka nicmadan ma jirin weeyaan marka tii kaadiburtaas ayuu saa u geliyey radia allahu tacala an ardaa waayahay kaadihayst ahaa kaadihaysti kaadiburta isku mid fa albasha muxuu ahaa ee u labisay maraaratan kaada hays ama kaada bur wa kaana wuxua yatawadau calayha mid ku weyse qaato taala arda marka kaadi burtii oo ku jirta ayuu ku weyse qaadanaya cabdullahi bin cumar ml meeshu waa dhaawac saasuu yeeli jira taala arda marka meesha dhaawaca kaadi hayst haye waxaa weeyaan beerka maarta beerka caadiga ah soo muxuu ahaa wax yar kuma dhegno oo eh, xameetida oo kale taqriiban taas inay taha laga ya wallahu aclam taqriiban yani ya sheekh xameetida iyo amay kala duwan yihin kaada haysta amay kala duwan yihin ay kala duwan yihiin ay kala duwan yihin sooma taqriiban xameetidaas ani kolleyba waxaa weeyaan eh, kaadiburan ayaan u aqaanaa kaadi haysna nin baa halkan ka sheegay ayadna waa u aqaanaa marka xameetidana waa taa yar lakin ma xameetidaas miyaa hadda suul dhan geli kartaa waxaad u yar sooma xamitid alcumuum waxaa weeyaan maraarada inta haaliban haaliban maraarada waxay u yaqaanaan waxay u badanta xameetida wallahu aclam xameetida ay u badanta suul ma geli ma geli kartaa idan marka kaada burtina xagga isaga tuura kaada haystana xagga isaga tuura marka xameetidaas weeyaan maraarada waa ameetida xameetida weeyaan baaraka allah fiikum waayahay wa fii riwaayati riwaayat anahu cabdulahi bin cumar radi allahu taala arda tawadau weyse qaatay wa kafuhu calaa cashiisana macsuubatun ay duuban tahay famasaxa calayha wuu masaxay wa calalcisaabi duubitaankina wuu masaxay weeyaan waa yahay wa qasala siwaa daalika intii duubnay intaan ahayna waa dhaqay radia allahu tacala an arda marka ariiqada jabaairta iyo mxua jabiirada mas'alo dhib badan waa fi lfiqi alislaami marka fiqi laga hadla culimada qaar waxay leeyihiin waxaa weeyaan ixtiyaadka iyo dadaalka ka batay khaasatan shaaficiyada rag ka mid ah waxay leeyihiin markii qofka uu muxuu ahaa qaybtii qaybtii muxuu ahaa banaaneed uu dhaqo u dhaqo ayuu qeybt kalena masaxayaa kadibna tayamum ayuu samaynaya ixtiyaad adiga uun ziyaado ahoo muxuu ay leeyihiin laakiin cabdillahi bin cumar oo taqaanaan xagga itibaaca nabigeena oo ficliga oo ah, oo sida nabiga aad u dukan jiray sidaad nabiga u socon jiray siduu nabiga meeshuu degi jiray alayhi salaam yacni aadka ugu fiicnaa waad aaaarta ka sugan radia allahu tacala an arda weli tayamum gacanku mahayn baabulwuduui weyse qaadasho la weyse qaato iwalqusli qabays la qabaysta bifadli bifadli tahuuri almar'ati haweenayda biyaha ay isku daahirisay haraagooda in lagu qabaysto laguna weyse qaato ayuu baabkan u baab yahay ma bannaan tahay mise ma bannaano ma ansaxaysa mise ma ansaxaysa xadiid sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdanaad can ibni cabaas waxaa l cbdullahi bn cabaas ibni cabdilmualib ibni cami nabiy sal slam qala wuxu abdulahi bn cabaas ikhtasara waxaa qabaystay bacdu aswaaji nebiyi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa qaar ka mid ayaa qabaysteen fii jafnatin xeeran ay ku qabaysteen ama ba waxaa tihahdaba dar iyo waxaa tihahdaba waa la ay ku qabaysteen fa jaءa الnabiyu nabigeenna ayaa yimid liyatawadaأa minha inuu ka weyse aw amaba yaktasil uu ka qabaysto weyaan oo biyihi ayaga uu isticmaalo ilan biyihii waa soo hareen faqaalat lahu waxay ku tihi xaaska nabigeenna calayhi salaa rasul rasuulka allow inii aniga kuntu waxaan junuuban markaan qabaysanay oon ku qabaysanay xeeradan amaba mxuu aha darkan ama baafkan weyn markaan ku qabaysanay janaabo ayaan qabay fa qaala rasul uu yri sal slm ina almaaa yujnibu ma janaabaan biyaha ma janaabaan inuu nebig yihi sal allahu abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja imaam daarimi fii sunanihim jamiica waana xadiid saxiix weeyaan marka haweenayda in lala qabaysto oo waxaa weeyaan biyihii kasoo haray lagu qabaysto oo ninka biyihii asaga ka soo haray haweeneyda ay ku qabaysato wax dhibaata inay lehin waad ujeedaan weeyaan waad marka masaladii mustacmalkeed biyihii mustacmalka ah oo biyihii fanfaniinka gaaray mustacmal ay ku noqonayaan ragga qabay xadiidkan intay geynayaan weyaan masaaishan farciga la socda ikhwaani hal qodob waa muhiim masaaisha farciga ah oo ijtihaadka iyo suuqu fiha alijtihaad yaanan laisku goynin yaanan isku bidcaynin waxaa laga yaabaa qofka inuu yacni mas'alo caqiide ah oo tawxiid iyo shirki gaarays markay tahay baabkaas ciyaar ciyaar ma yeeli inkastoo xikmad ayadna u baahanta ciyaar markaa ma yeeli qofka haddiiba ilaahay hayrku waa tuugi uu ilaahay hayrku waa caabudi qofkaas in la qabto waa ilaan qof naar kusii dhaca waa waman yushrik billahi fakaannamaa khara min asamaa bidcadana waa la mid ayadna inkastoo usluub fiicanna loo baahan yahy laakiin masaa-isha farciga ah oo khilaafka yasuuqu fiiha alkhilaaf sida noo imaan doonta aw laamastum nisa saxaabada nabigeena sal slam ayaa isku qabteen qaarna ay leeyihin waxaa waa taabasho qaarna waxay leeyihiin waa galmo masaaisha noocaasa basmalada bisinkii kor ha loo qaado iyo yaanan kor loo qaadin anas iyo abu hurayra radi allahu tacala anhuma ayaa muxuu ahaa haakada somaal marka masaaisha noocaasa qofka waa in qalbigiisa uu waasac u noqdo haddii qalbigaada uu ciriiri noqdo dad waxaad arkaysaa isku dilaan oo isku baabi'inaan oo isku bidcaynaan oo ku dagaalamayaan markii salaada la gela markii salaada mxuu ahaa rukuucda sujuudda loo degi gacmaha la hormarini gacmaha ayaa la hormarini qaarna waxay leeyihin jilbaha la hormarini jilbaha la hormarini markaasaa muran yani subxaan allah taraf alcilmi qofka intuu cilmiga ma cilmigii kale oo waajibka ahaa oo faradka ahaa oo waxaa weye ummadda ay u baahnayd oo tirada badnaa miyaad soo dhamays markaad kuwaan isku mashquulinayso dadka isku rafaadini nacam adiga wejisnanadar sida kuu maqdo ku camalfal ood ilaahay subxana wa tacala kugu ogsoon yaho diin u aragto laakiin ogow qadarka ay joogaan nacam shayga marka masaa-isha farciga ah oo ijtihaadiga ah masaa-isha laiskuma bidceeyo hadda waad aragteen afarta madhabood alimaam shaafici imaamuna raximah اllah iyo saddexda imaamo kale raximahum اllah imaam abu xaniifa imaam malik o imaam axmed raximahum اllah jamiica masaaila isku hayaan oo kala duwan waa farci maca dalika mid walba midka kale ayuu u ducaynaya mid kale mid kale ayuu ammaanaya ninka la yihahda eh, axmed bn xambal raximah اllah ayaa wuxuu leeyahay baqdaad wuxuu leeyahay idaa faataka caqlu hada اlfatى lan tajida bacdahu abada wiilkan qofkan eh, dhalinyaro da'da yar oo muxuu la jeeda mamed ismaail eh, maxamed ibn idriis shaafici alimam shaafici ula jeedaa wuxuu le caqliga iyo maskaxda istimbaadka ku jiro ilahay u geliyey imaam shaafici hadduu kaa tago weli ro marka iyadaha oo nin yani dhexaad ah weligaa dambe indhama saaraysu leey saasuu ammaanaya saasuu ammaanaya baqashii u qabanaya oo muxuu ah u leey fuul ilan sheekhiisuu ahaa waa imaam kan waa imaam sidoo kale ninka la yidhaahdo waxaa weeyaan imaam shaafici wuxuu leeyahy ya axmed waxaa wey antum aclamu mina bixadiidi rasuuli lah sal l slm faida saxa alxadiiu faadinii bihi xataa aquula bihi axmedow adinka ayaa axaadiista iga taqaanaan oo iga aqoon fiican haddii xadiidku waan sax ii sheega si aad madhabkaygu dhankasaga u mara saasay ahaan jireen maca daalika masaaisha isku khilaafsan yihiinna waad aragteen aaday u badan yihiin oo muxuua farciga ah weligoodna waxaa weeyaan isma ay bidcaynin isma aynan dilin isma aynan goynin isma aynan mxuu ahaa bala isma radinin wamaa ilaa dalika nin walba sidii adxaaq waarka ayuu marka intaas ayada inaan gaarna waa laga maarmaan haddii kale waxaa weeyaan bala lagu dhici waxaad arkaysaa nin baa maanta laba iyo wuxuu u dagaalamaya wuxuu leeyahay bisinka kor looma qaadin war sheekh waan saraysta maya ka tagtay midna wuxuu le maya kor u qaaday bidcuu ku dhacay ninkan wuu qaylinaya qofkii nacam qofka meesha uu tago meesha uu jooga masalada haddii masalaba ay tahay yasuuqu fiiha alkhilaaf tusaale ahaan waxaa tagtay masjid dadka jooga ay bisin kor u qaadayaan oo caadada meesha ka jirta ay noocaasta sooma inaad bisinka saraysata ood hoos u dhigto waxaa dhici karto oo khatar noqon karto oo halis keeni karto in ummadda ay tafaruqu ka dhac oo adiga laftirkaaga la yihah inkaar wax qabo wayaano bisinkiiu ka tagay bisinkiiu muxuu ahaa ka tagay kadibna la yidhah dib damb wax lagaaga dhaysana malahan cilmigaaga dhan iyo diin aad bar lahayd oo dhanba bisinkaas aad hoos u dhigatay uu meeshii <laughs> ka tuura haye waxaa timi dad muxuu ahaa bisinka hoos u dhigayaan oo muxuu ahaa caadada meesha ka jirta ay inaad bisinka aad mxuu aha la jaharto waa nafsa namad marka qofki inuu ilaaliya haddiiba waxaan ay wax nusuusla ay yihiin nusuus ma ahan ijtihaad iska caadi maahan nusuus cad bisin in ka hor loo qaada nusuus cad ayaa kuso aroortay fi lbukhaari wagayrihi abi hurayra radi allahu ta an arda bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin araxmaan araxiim haakada iyo cumar iyo cumaan ayaan ku daba tukaday waxaa weeyaan weligay maan arkin ya iyagoo ah, bisinka kor fii awal qira walaa fii aakhiriha anas waad u yadan ayib kan kii qaatayna dhib ma lahan kan kan qaatana dhib ma lahan marka ummadda in masaaisha nooca lagu kala geeyo oo dadkii muxuu ah laisuga diro oo ummaddii lagu baabi'iyo sax maahan sax maahan waxaa la mid qunuudkao kale qunuudka asal ahaan waxaa weeyaan nabigeena alai sl slam intuu qunuuday xaaladii berigii ayuu kadib isaga tagay saas ayaana raajix ah laakiin madaahibta qaar ayaa qabaan sida alimaam shaafici in salaadda fajar la qunuuda sooma meel waxaa tagtay marka salaada laga qunuuda ayaa tagtay maxaad samaynaysaa <laughs> ya ood imaamkiia salaada galay oo qunuuday ama hay haddii salaada aad na geliyaa lagugu yidhi haddii aad qunuudi waydana dee yaa weyleg adaa kuu taallaa ya ya d haddii kale waa inaad meelahaas kale ku tukata kadibna aad shaydaanka aad kugu daba tukada ama aad kugu hor tukada marka calcumuum masaa'ishaas ikhwaani waa runtii waxaan kala jeeda aniga hadda masaa'ilo gooni ahaan kama hadlaya waxaan ka hadlaya guud ahaan in wixii ummadda waxaa weyaan kala geyna nusuusna lah waxyaabaha mataqaana qofku iska samaystay oo nusuusta aan lahaynoo waxaa weeyaan eh, ibtidaaca iyo bidcada ah kama hadlayna abadan baabkaas waxa laga hadla ayaan loo fahmin waxaa laga ya wadaadka in la yihah oh, wadaadka wuxuu dhahay bidcadii wixi dhan baa laiska raaca maya abadan ya wa kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin yacni bidco kasta waa baadinimo nabigeena cadi alayh sala slam bidca marka ma ogolin shirkina asaga haba sheegin waaba gaalnimo oo dee naarab lagu geli laakiin masaaisha ijtihaadiga ah iyo masaaisha ay saxaabada nabigan isku khilaafeen alayh slat slaam oo um, aima alarbaca isku khilaafeen oo masaaishan muxuu ahaa ah farciga ah yaanan laisku bidcaynin yaan laisku goynin yaanan ummadda lagu kala geynin muslimiinta inay wada jiraan waajib weeyaan waa mxuu ahaa sunna maaha waa waajib oo xaqana iskugu yimaadaan masaaisha qaar iyo sunanta qaar in lala imaadana waxa weeyaan waa waa waa sunno marka mararka qaar adigoo le mxu sunno taxqiijiga laga yaaba inaad ummadii kala faliirto oy ummadii kala baaba'do maanta ummad inaan isu keenno oo laakiin cala alkitaab wasunna wa calaa ariiqi rasulillah sal slm wa saxaabatihi ilkiraam ariiqaas toosan laisugu keena ayaan u baahna laakiin sasabitaan badan iyo xikmad badan iyo waa hawl badan ay u baahanta eh, haddii aad tirahdo igu soo raac ama iga har aday ku taalla ya ama igu soo raac ama iga soo iga har aday ku taalla waa mishkilad mishkilad wadaad eh, mxuu ahaa allah naxariisto dhintay oo shuyuukhdanaa ka mid ahaa oo raggan dambana aad muxuua iskugu ficneen ayaa wuxuu dhihi jiray eh, xaflad meel waxaa looga yeeray madrasaha looga yeeray madaaristan ayaga aad bay u necab yihiin sheekh waxaa lihi xafladdan ka hadal xafladdan ka hadal siddeetan iyo waxay ahdaan filayaa iyo iyo sideed meelahaas sideed sagaalka meelahaas marka markaasaa wuxuu yidhi nimanyow dhegeysta raggiinaan yareerow war annaga waaba idinka soconnaa siddeetan jir waa aan aad u xikmad badan waaba idinka soconnaa ee waxaad yeelaysaan qoortan aadna haysaanood taqantaqinaysaan ood muxua saas noo sii tuuraysaan annagaaba idinka soconen dhaafa ya ficlan yani in dadka ayaga waxaa la awoodi karay runtii in lasoo dunta waxaa la awoodi kara in lahoos fariisto waxaa la awoodi karay in waxaa wix ka khaldan si maxua wanaagsan waxyaabaha aad maqashaanood ka war haysaanood in badan aad maqashaan xasan iyo xusein radi allahu tacala canhuma ayaa laga soo naqliya ani koleyba afwaah ayaan ku maqlay marka cilmul afwah waa la yiha jira moogta marka ayay salaaddii ka halowday oday nin oday ho da aho salaadda ay ka halowday ay arkeen ninka odayga marka inay dhahaan adeerow salaada waa ka hadlaysanta sideetan jir waa makaa yeelaya horeeda ma adinka waxba ogeyn buule sooma ilmo yaryarba markaasaa kadibna waxaa weeyaan iyagii ayaa marka ku salaad bartay ku weyse bartay oo mid baa weysadii muxuu ahaa hebelow bal weysaysa waa isku dhegana adeerowna kala saar iyagii laftarkoodii odaygiyaa lyidhi marka muxuu ahaa balna kala saar annagaa isku dhegan weysadaan haleynaynaa weysadaan haleynaynaa kadibna mid soo istaagay uu weyse qaatay waa afwaah la socdaya haadaa cilmu alafwaah marka weyse qaatay markuu weyse qaatay ayaa wuxuu yidhi haley baashu waa haley weysada waa haley kiyaa dhihi adna bal weyse qaado kii kal sidiis u weyse qaatay markaasuu yidhi waa fahmi adeeraal waxad yeelaysaan weysada aniga ma adinka anaa iga hadlaysan tahaye marka waad mahadsantihiin baasha anaa maxaa igu jiiftaaye saasuu yidhi ay leeyihin calcumuum waxaan kala jeedaa marka xikmad in la adeegsay diintii oo qofkii yacni aan shaydaanka loogu kaalmaynin ninkii khamrada cabaay ninka khamrada cabaay oo saxaabada nabigeena alai slam kadib nabiga inta loo keenay kadib uu yihi mxuu ahaa halla garaaca fa mina daaribu biyadihi wa mina daaribu binaclihi wa mina daaribu biljariid yani ninka minkab ku tuura mid mxuu ahaa gacanta ku dharbaadyar saa ugu dhufta mid mxuu ahaa laantimreed yar saa ugu tuura waa alla turtuuray oo ninka adiga waxoogaha waa la yar firdiirday insaxa tacbiir ninki marka ninba wuuu lacanahu llah maa aktara maa yutaa ila nabi sal l slm allaha inta nabiga loo keena tiro kan inkaar qabahan nabigu wuxuu yih ala sl slm laa tucinu caleyhi shayaan war ninkan walaalkiin shaydaanka u kaalmaynina shaydanka u kaalmaynina qof baa zinaystay nin baa zinaystay ya markaasaa waxaa weeyaan markuu zinaystay ayaa waxaa weeyaan e, e, e, markuu zinaystay ayaa la rajminaya aa la rajminaya markaasaa waxaa weeyaan nabigeena waa la rajmiya cafwan nabigeena alai sl slam markaasuu ku tukaday sayid cumar miyaad ku tukanaysaa naag zinaley oo dhilaysatay wahal tajid wax ayac ka weyn miyaad helaysaa inay nafteeda allah usoo hormariso usoo dhiibtay yani waxaan kala jeeda marka masaladaas yaanan dadka shaydaanka loo kaalmaynin yaanan dadka diinta laga fiijinin yaanan dad indha taagtaaga oo muxuu ah dadka diintii dadka cishanaya loo ekaanin oo diintan ilaahi subxana wa tacaala waa waasic nin walbana muxuu ah way deeqdaa diinta ilaahi subxana wa tacala waa waasic jannadaas lidaalika muxuu ahaa dad qaarka loo dhiibi lahaa waxaan umayna iyaga laftooda ataa isu diidi ilmahooda xataa u diidi lahayeen jannada ilahi waasic subxana wa tacala isagaana gacanta ku hay qofki xataa qof ahlu islaam yihahda ilaahay janno kuma gelinaya isagaa jannada laga xaran yeelo oo naar la gelinaya ya man ladii laaanlaa aqfir licabdi faqad kafartu lahu axbadta camalak waa garanaysaa xadiidka qudsigaha ya wallaahi laa yakfir nin walaalkiis ayaa mxuu dembiile ahaa oo ku dhici jiray xumaan oo wax samayn jiray kadibna markaasa waa uu ka reeb uu ka reebay markii dambe markuu kari waayey ayaa wuxuu yidhi wallahi ilahay dembigaada ma dhaafay ilahi wuxuu yidhi subxana wa tacaala waa keekan addoonkaygi inaan dembigiisa dhaafayn igu dhaarna anig maanad iga ogso naxariisa inta ilayka miyuu garanaya ilan boqol naxariis oo ilahi subxana wa tacaala uu diyaarsaday uu abuuray boqolkii naxariis sagaal muxuu ahaa sagaashan iyo sagaal ilahay agtiisa ku reeb subxana wa tacaala hal ayuu soo dejiyey oo dhulkaan ood aragtaan ayuu usoo dejiyey khalqigaan usoo dejiyey kaas isaga ayaa waxaa weyaan dameerka iyo neefka ariga iyo wii lamidka ay canugiisa ay lugta marka ay nuugayaan ay kor ugu qaadaan ay ugu naxariistaan oo hooyada canugeeda ugu naxariisataa maalinta yaamana ti ayad m sagaaan iy sagaalkee isku dari maalinta yam ilah adomis ugu naxariisana naxariis allo intaad la eg miyaad muxuuha man ladii yataalaa ku dhaarani anlaa akfir licabdi faqad hafartu lahu axbata camalak yani asagana waan u dhaafay dembigaada waan riday marka arrinta ayada aad iyo aad inaan ugu digtoonaano xumaantana aan reebno macnaheeda maa xumaamta layskaga aamuso kalaa wallah bidcada ha laga aamuso kalaa wallah shirkiga ha laga aamuso kalaa wallah laakiin xikmad iyo waxaa weye naxariis qofkan adiga ha noqoto hadafkaada iyo jeedkaada qofkaan badbaadi oo qofkaan dembiga ku qir maahan nin baa muxaadaro dhan qabani uu fariisani markaasa wuxuu leeyahay yani wuxuu ka sheekaynaa cuyuubbas ninkaas inuu dadkaanun muxuu ahaa kashifo ood bannaanka ceebtada soo dhiga ayaa asaas u ah muhiimadda intaas ma aha muhiimadda waxaa weyaan qofkan inaad yani waa qofkan qof dhintay wa qofkan qof waxaa dhimana sakaraadda wa qof badbaado u baahan wa abidar radia allahu tacala arda ayaa waaa waxaa u imaaday nin niman nin intuu yimid inkaar kugu dhacday xumaanad samaysay kan kale weeyaan dembigaad maxaa ku gey yacni nafta u keen oo rafaadiyey markaasuu yidhi war maxaa dhaay ninkaan dembigaasuu sameeyo marka waa waa madax garaacayaan markaasuu yidhi war walaalkiin hadduu ceel ku dhaca ceel hadduu ku dhaca ood muxuu ahaa isagoo ceel aad weliba dheer ku dhacay alla kulma lahaydeen maxaad ku samayn lahaydeen ma ma war indhaha miyaad la ayd oo maxaa kugu dhacay miyaad dhihi ka bilaabi lahaydeen mis maxaad samayn lahaydeen markaasa waxay yidhahdeen waa horta waan badbaadin lahayn oo ceelkaan ka soo bixin lahayn kadib aan dhihi warsay wax kaa noqdeen kadib aan weydiin lahayn markaasuu yidhi fafcaluu biakhiikum kadalik walaalkiin saas yeela waa qof ku dhacay horta intaad eedayn lahaydeen ceel ka soo bixiyo oo macsiyada ka soo dhex bixiyo oo soowada oo soo dhaweeyo oo cibaadada dhexgeliyo marka sideedaba dacwada waxay u baahan tahay fani dacwada waxay u baahan tahay muxuu ahaa xikmad dacwada waxay u baahan tahay aqoon dacwada waxay u baahan tahay muxuu ahay naxitaan adiga wax ku dhaqaajina waa inay noqoto allah subxaana wa tacaala iyo wadaar alaakhira iyo qofkan badbaadadiisa lidalika sheekh maxamed bnwahaab caleyh raxmat ullah ayaa kutubihiisa yaryar oo wahaabiyada loo yaqaana kutabaha yaryar ayaa waxaa ku qoran hadal cajiib oon aad ula yaabay hadalkaas maxay mataqaanaan kitaab waxaa ku qoran fa ina kaiira min annaas idaa dacaa ila allah fa inamaa yadcuu ilaa nafsihi hadalkaas aad haloo dhuuxa fa ina kaiira min annaas dadka in badan oo ka mid ah markuu dadka isu qaabeeya ood usoo labeysto ood ugu korso fariisto inuu muxuu ahaa ilaahay dartii dadku ugu yeera mimbarku u furaya korsiguu fariisanaya jidkuu istaagaya idaacadda usoo fariisanaya tvga usoo fariisanaya dadka maxay u arkayaan wuxuu u muuqdaa nin ilaahay diinta dadku ugu yeeri fa yadcuu ilaa nafsihi naftiisa u yeeraya aniga inaan sheekha ogaada inaan aftahana ogaada inaan aqoon leeyahay ogaada inaan mxuu ahaa mxuu ahaay aan caalim iyo mufti ogaada saasuu leh faina kaiira min annaas kitaabihiis ugu noqda kitaabihiis ugu noqda faina kaiira min annaas idaa dacaa ila allah fainamaa yadcuu ilaa nafsihi naftiisa ani isoo raaca ani ahaan muuqda ani jidka halii banaya ani kaba halii qaado ani yani isagii ayaa dacwada intanaad maraad arkaysid intiisa badanba ilahay dartiiba maaha taas waa marka mushkilad waa qofkaas waa qof marka khasir adunya walakhira ciyaada bilah waa nin adduunya aakhra seegay beelay lidalika haddii maanta ay xaqiiqada ahaan lahayd ikhwaani xaqiiqatan haddii xaqiiqa ay ahaan lahayd maanta inamaa nadcu ila allah hadday ahaan lahayd oo waxaan dadka ugu yeerayna ay ilaahay dartii ahaan lahayd jid kasta iyo firqo kasta iyo fulaan kasta xaq ayaa la wada raaci lahaa laakiin mishkiladda maxay tahay nin walba waxuu dhowranaya nin korsi dhowrta nin urur dhowrta nin waxaa weeyaan eh, dariiqa aad eh, dhowrta nin muxuu ahaa tolkiisa dhowrta nin xogahoo muxuu ahaa mishaar dhowrta ni yacni nin walba waxbuu dhowrani hadihi musiiba hadi masaaib nasal اllah salam alcafiya marka inta aan leeyahay aniga inaan ka nasahanay ama aan baabka isaga ka dhex baxsana maahan dadka bartamaha ugu jiraan ahy mxuu ahaa intaasoo naqaaiso la sheega number one rag uga horeeyana marka waxaan kala jeeda arrinta ayada waa un tadkiir linafsi walakum kadalika in dhammaanteen aanad xusuusin waa laga maarmaan masaladaas marka aad iyo aad aan ugu baraarugsanaan jazakum allah khayran waaya baabun hal yatawadau qofku miyuu ka weyse qaataa mimase dakari hadduu farjigiisa ama xibinta taranka uu taabto ma ka weyse qaadana qofki jawaabtu maxay tahay jawaabtu maxay tahay ya istijo weyse qobaa qofkii hadduu taabto waa inuu weyse qaat sooma saasunba adinka qabtaan saa saa asaga hal iskaga socda meel kale yaa loo leexan ya bibatni raaxa hay ayb barak la i waayahay waa noo imaan doona insha allahu tacaala xadii sagaal boqol iyo sideed iyo lixdanaad can busrata waxaa laga wariyey ibnu safwaan busra ninka la yihahdo waxaa noo imaan doona nin kaleo alq la yidhaahdo labadaasnin busra iyo alqi laba ninoo laba xadiioo cajaaib badan wareysa oo ku saabsan arrinta ayada midna jira <laughs> midna intuu jira xadii sagaal boqol iyo sideed iyo lixdanaad can busrata waxaa laga wariyey ibnu safwaan radia allahu tacala an busrata waxaa laga wariyey cafwan binti safwaan gabadhaas saxaabiyadda ah waxaa laga wariyey radia allahu taala an ardaha annaha busra samicat waxay maqashay rasuulaha ee maqashay sal l slm yaquul isagoo man masa qofkii taabta dakarahu xibintiisa taranka qofkii taabto falyatawada ha weyse qaato wa amar abu daawuud tirmidi nisaa ibnu maajah daarimi ayaa soo saar afarta asxaaba sunanka oo daarimi oo uu shan ku yahay ayaa soo saaran waa xadiis saxiix weeyaan xadiidka kale sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdanaad can abi ayuub xalawer alansaari radi allahu taala arda qalu abu ayuub samictu rasul lah baan ka maqlay sal slm yaqul isagoona man masa farjahu qofka xibintiis taranka ama farjiga taabto rag iyo dumar wuxuu noqdoba falyatawadaha weyse qaata ibn maaja ee soo saaray waa xadiis saxiixa xadiis sagaal boqol iyo toddobaatanaad waa isku xiran yihin xadiista can talq ibnu caliy alxanafi waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxuu yidhi qadimnaa waxaan u nimid calaa nabiyillah nabiga ala nimi sal slm fajaa rajulin baa yimid kaanahu ab isagoo badawiyun reer baadiya nin reer baadiyeah ayuu u muuqda libiskiisa iyo hadalkiisa iyo fa qaala wuxuu ya nabiylahi nabi allow sala allahu alay slem maa tara sideed u aragtaa fii masi rajuli ninka inuu taabto dakaraw xibintiis taranka bacdamaa yatawadu markuu haysaqaat kadib fa qala wuxuu yhi nabigeena sal slem hal huwa isaga miyuu yahay ilaa mudqatan ya mudqa ma idiin qoran hal huwa miyuu yahay ilaa mudqatan gobol yar oo hilib oo minhu isaga ka ah, wax kale miyuu yahay weyaan goob yar oo hilib ah waxaan ahayn miyuu yahay aw amaba badcatun gobol yar oo minhu isaga ka mid so qaybun ka midan maha saasuu nabigeena yihi sal lla ly slm abu daawuud tirmidi nisaa-i ibni maaja soo saar waa saxiix weeyaan culimada marka labadan xadii xadiid busri iyo eh, xadiid busrata iyo iyo xadiid labadaas xadii marka midna wuxuu leeyahay waa gobol yar oo jirkaada ka mid a ah. midna wuxuu leeyahay ka weyse qaado abu ayuubna xadiikiisas raacisna marka culimada marka masaladan aad bay iskugu khilaafaan qaar waxay leeyihiin waxaa mansuukh weyaanoo xadiidka eh, eh, muxuu ahaa eh, in aan la weysaysanayn caddayna ayaa dembeeyey arrinta ayada laakiin baab waa loo waayey waa loo waayey taqadumkeeda iyo ta'ahurkeeda baabkaas baab la kala seero ayuu noqday culimada marka qaar waxay leeyihiin raximahumullah taabashada dhibka aan lahayn oo laga hadla oo dalqi xadiidkiisa waa tan qofku taabani fowqa xaa'il mare ay ka koraysa weeyaan taasaa loola jeedaa weyse qaatay laakiin mare ka kor ayuu saa u taabtay qofkii xibintiis taranka rag dumar wuxuu noqdoba ta iyada marka waxaa weeyaan dhib ma laakiin mara xadiidka busrana wuxuu ka hadlayaa iyo abu ayuubna wuxuu ka hadlayaa iyadoon meesha wax astur ay ku jirin oo qofka uu toos u taabto meeshii saas ayuu ka hadlayaa saas qaar waxay leeyihiin maya ee kan kore kan hore hadduu shahwo qof u taabto oo muxuu ah isagoo wax himilo ay ku jirta a qof uu taabto marka ayada weeya markii uu ka weyse qaadani hadduu taabaninna alcumuum marka adiga sideedaba maxaaba khilaaf ku geliyey khilaaf maxaaba ku geliyey haba taabanin haddii aad taabatana iska weyse qaada wabilahi towfiiq halkaasa iska hadaba waxay u soo gelayn ya farjiga sooma galaayo fiiri xadiidka abu ayuub soo man man massa farjahu falyatawada sidoo kale xalqatu duburka laftarkeeda sooma gelaysa ya shaaficiyada waa taqaanaan kutubihi yara u noqda nacam waayahay baabu lwuduu'i min annawmi hurdada in laga weyse qaato yuu baabkan u yahay xadiidka sagaal boqol can ali bn abi aalib waxaa laga wariyey radia allahu tacala an arda ali bn abi aalib nacam nawm ljaalis tanna alwudu min annowm xadiid sagaal boqol iyo ko iyo todobaatanaad can ali bn abi aalib waxa lg radi allahu taala an arda qala wuxuu ali qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slm wikaau asahi meesha waxaa weeyaan laga saxaroodo afxirkeeda alcaynaani waa labada indhood afxirka iyo waxaa weeyaan nigaxa waa labada indhood faman naama qofka weyse qaato falyatawada faman naama qofka hurdada cafwan falyatawada ha weyse qaato abu daawuud ibn maaja waa xadiid xasana weeyaan marka xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa uu garab galaya garab istaagaya raggii qabay annawmu xadaثu aw madinatu xada ya culmaal annawma xada aw madinat xada laa walah annawma dinat xada hadduu xada aan lahaa indhihii iyo waxaa laisku xiray iyo waxaa weeyaan waxaa laisku xiray bahalka yani marka indhahaas indhahaas waxay u yihiin nigax ama afxira u yihiin haddii laakiin afxirka la hela ka warramo oo ah in meeshii dhulkii lagu dhajiyo ya khalaas haddii meesha waba ay ka soo bixin mishkiladda marka waxaa weeyaan hurdada waxa ay wax u jibinaysa lidaatiha aya darteed maahan xada ma ahanin eh, laakiin markii ay indhihii dhab isku dhahaan meel kalea marka ah, ah, dafururmays oo furmaysa taas ayaa marka ah, waxaa weeyaan ayaa loo diiday amaba loo faray in loo weyse qaato weyaan baabun hal yatawada min qubla dhunkashada qofka ma ka weyse qaadana xadiid sagaal boqol iyo laba iyo todobaatanaad can urwat waxaa la wari ibnu zubayr radia allahu taala arda asmaa binta abubakr ay dhashay can caaishata wuxuu ka umaminiin radia allahu taala ardaha ana nabiya nabigeena sal slm qabala wuxuu dhunkaday bacda nisaai haweenkiisa qeyr ka ayuu dhunkaday uma intaa kadib kharaja wuu baxay ila salaad salaad yuu baxay walam ma weyse qaadanin qaala wuxuu yihi qultu waxaan man hiya man tumaa hiya iyada ilaa anti adi mooyane yaa kale oo noqon laha qofka yani su-aal qaab su-aal yani sheegitaan ay ku jiro ayuu u weydiiyey kadibna way qosashay radia taala ardaha yani inay iyada tahay cadaynaysa abu daawuud tirmidi nasaa-i ibn maajah xadiis saxiix weeyaan waaya xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo todobaatanaad can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn cumar kaana waxaa yaquul mid yihahda qiblat rajuli ninka dhunkashada dhunkada iyo wajasuha taabashadeeda biyadihi ku taabto min almulaamasati mulaamasai taabashadii ay ka mid tahay lagu sheegay faman qabala qofkii dhunkada imraatahu haweenaydiisa aw jasha ama taabto biyadihi gacanta ku taabto fa calayhi alwuduu weyse ayaa laga rabaa weeyaan abarani fi mucjam akabir sanadkiis waa saxiix weeyaan haye waa sidii oo kale tan aw laamastum الnisaa ya aw laamastum ataabatan الnisa ayuu ku fasir cbdillahi bn cumar xadiidka horena waxaa weyaan caaisha radi allahu taala ardaha ficilka nabigeena ala sl slam ayaaba muuqdaba marka masalada ayadana masaaisha waxay ka mid tahay ya oo laisku khilaafay laakiin adiga see ku ron sida ku ron adaa taqan sida ku ron adigaa taqana weyaan laakiin masaaishii laisku bidceeya amaba waxaa weeyaan salaada lasaga goosta ama dhibaatada ma ahan marka masaaishaas nimayo diinta aad aan ugu daadegna hoos oo waxaa weeyaan korkan koro iyo inaa wajadnaa aabaana calaa ummatin ama xadiidka aan maqlay mushkilada ugu daran qofka waxaa weya cilmulqaliili yuqalqilu saaxibahu qofka markuu in yar nusuus yar intuu soo kadibna hanuun badanna aad ku jiro oo diinta ilaahay aad uu jecel yahay xadiidkaas marka inuu dabaqan u raba nusuusti kalena uusan eegaynin waa mushkilad mushkilad aad weyn nusuusta qaar ayaa naasikha qaar waa mansuukh qaar waa mulaq qaar waa muqayad qaar waa caam qaar waa khaas soo maadan garan yacni marka waxaa weeyaan qofka hadduusan jawaanibtaas waxba ka aqoonin cilmiga cilmi rasuulka waxba ka aqoonin kadib nusuustii oo asagoo un mxuu aha caddaysin oo intuu nusuusta dhex galo isagoo caddaysin diinlaan ayaad ka dhex baxaya sida dhabta marka arrintaasna waxaa un lagu heli karaa in qofka ahlucilmiga uu masaa-isha ugu laabto oo mxuuah culimada aqwaashooda uu eego oo tafsiirka masaladan sida laisku khilaaf uu eego kadibna wixii ilaahay aad ugu diindhiganaan ama qofka uu diintiisa ku kalsoon yahay sidii aad maray u maro ama asaga u fahmay dadka kalena uusan ku dhaleecaynin uusan ku ceebaynin uusan diinta kaga saarin uusan ku bidcaynin saas weyaan laakiin mushkiladii haddii qofka qalbigiisaba uusan waasac u noqon karin hortii aan soo mari jirin waa taqaanan nabigana sal alla ly bani qurayda markii laga soo noqday qaswat alaxzaab nimankii in nabi maxamed alai sl slam iyo dhowrka kunoo saxaabad ahaa la tirtiro qorsheeyey oo muxuu ahaa balangareeyey oo weliba fuliyey laakiin ku fashilmi fulinti ku fashilmi nin soo ordayo in masaajidka ummadan kusugt inuu qarxiyo ku tiragalay kadibna markuu muxuu ahaa bamki tuura bamki uu qarxi waaye aan dhabsiina gacanta ku qabanay see ya oona gaal weliba sii ah ya niminka ayaga aha maxamed oo ku jira xalqadii annaga hadda waba mabanihinbe alayhi salatu slam abubakr iyo cumar iyo cumaan iyo cali ay ku jiraan khulafaa alarbac ya ninka ragga ayaga ahaa ayaa nabigeena ala jibriil a weli amar min fowqi sabc samawata laga soo faray oo la yidhi waxaa weeyaan bani qurayda shaqaha laga qabta markii ay fashilmeen ood ilaahay ciidanka jibiyey bani qurayda marka nabigeenu inta guriga iska galay marka ayada yaraa muxuu ahaa nasasho uu diyaar garoobay ayaa jibriil albaab soo istaagay calayhi waala nebi salatu slam markaasuu yidhi mahubkiiad dhigtay markaasuu yidhi maxaa annaga weli hubka waan xihana intee loo socdaa bani qurayda markaasuu nabigeena ama intuu labisiis isu wuxuu yidhi laa yusalliyanna axadu minkum ilaa fii bani qurayda nin adinka idin ka mid yuusan ku tukanin meelaan bani qurayda ahayn bani quraydada marka muxuuaa loo dhaqaaqay salaada casarna waa casarliiq oo salaada casarkuu sii dhowya soo ma marka salaaddii marka dadkii saxaabada nabigeenna fahamka waa iskhilaafay qaar waxay dhaheen amarkaas meesha ayada anagoon tegin walow fajar hala gaaro walow cisho hala gaaro anaga xabaka yaam salaad ag ma tukanayn halkaas baan ku tukanayna salaadda maqrib salaadda casr cafwan qaarna waxay yidhahdeen nabigeena deg deg naga rabay calayhi salatu slam dhexda iskaga tukadeen kadibna waxaa weeyaan qaar marka salaaddii ooba tagtay oo maqhribkii muxuu la gaaray ay meesha tageen soo ma nabigeenna calayhi salatu slam lam yucanif axad alfariiqayn kooxood mid uu nabiga dhaleeceeyey oo dembi aad gasheen odahay lama arka masaa'il noocaasa ah marka annagaan isku feenanaynaa oon isku riiqaynaa oon isku cerda sheeganaynaa oo diin laawo kan waa laleeyahay oo kan muxuu ahaa baabkaas waa baab u baahan marka sidiisaad wuxuu u baahan yahay tarbiya ummadda in muxuu looga celiyo dhan walbaba ama asxaabu turuq ha noqdeena ama asxaabul muxuu ahaa tajdiid ha noqdeena ama asxaabul jamaacad ha noqdeena ama asxaabul muxuu ahaa koofiyaad iyo cimaamaad iyo iyo muxuu ahaa duub ha noqdeena nooc kastaba ha noqdeena ummaddan waxaa weeyaan ina rabbakum waaxid wadiinukum waaxid hal rabi ay anaga leenahay hal diin ayaan leenahay qofka ka yar leexsan waa lagu soo duwi waxaa wey ana hada siraatii mustaqiiman jidkaas lasoo saari marka lasoo saarana waa loo dhimrinaya oo tartiib waxaa weya isagoon la jibinin oon la dilin oon la gaalaysin ay ayar lasoo leexina dee qofka gaalooba asaga gaalnimo doorta oo la soo istaago muxuu ahaa waa baab kale kaas mogta anaga <laughs> ka isaga sidaa diintaan ugu hayna ma naqano qof yara diintaba ani ma rabo oo diinta ilahayba ka carari oo diinta ilahay laakiin ummaddan diinaan rabnaa laho muxuu dagaalamayso wallahi diinaan kala danleena war diinaan rabnaa arcaana beelooyin diinta waxaa weeyaan dhankaasin kama jirte inta in ka jirtaa soo mara baabkaas baabkooda kaas waa kaas ayaa iyaga laga rabaa in la yar oo diinti ka qaloocsantay loo soo leexiyo loo soo dugo oo tantoosan lagu aadiyo saas muhiimidtaas waa baabu maa jaaa fi racaafi ama arucaafi wadami dhiigga iyo gorarka wuxuu ku soo arooray iyuu baabkan u baabiya can naafic waxaa laga wariyey mawla cabdilahi bni cumar ibn khaaab radi allahu tacala anhuma ana cabdilahi bni cumar kaana wuxuu ahaa idaa racafa hadduu daroro oo sanka dhiig uu ka imaada insarafa salaada iyuu ka bixi jiray fatawada uu weyse qaadan jiray uma rajaca uu soo laaban jiray fa banaa salaaddii halka ayuu kasii wadan jiray walam yatakalamana hadli jirin oo salaaddii intii udhaneed ayuu dhammaystiran jiray waa ariiqada cabdilahi bni cumar radi allahu taala arda dabaraani ayaa soo saaray sanadki waa saxiix weeyaan xadiis sagaal boqol iyo todoba iyo afar iyo zubayr waxaa la wariyey ana almiswar ibnu makhramata radia allahu tacala arda ahbarahu wuxuu sheegay annahu isaga dakhala inuu galay calaa cumar ibni khataab inuu galay radi allahu taala arda fi leylati habeenka alatii habeenkaasoo ducina fiiha la duray oo gaalkii abululaat almajuusi uu toorida kala daalay faayqada cumara cumar ayuu u kiciyey lisalaati subxi salaad subax fa qaala cumara wuxuu yidhi radi allahu taala arda nacam haa waan u kici walaa xada nasiib kumalahan filislaam islaamnimada liman taraka salaata qofka salaada isaga taga fa sallaa cumaru cumar wuu tukaday wa jurxuhu dhaawaciisana yadcabu uu muxuu aha burqani daman dhiig iyadoo muxuu aha saas dhiig uu shuma ayuu iska tukaday dabaraan ayaa soo saaray sanadkiis waa saxiix weeyaan alfasl raabic fasalka afraad alguslu qabayska ayuu baabkan u baabiye weyaan ama fasalka fasal yahay baab lmuslimi baabun almuslim qofka muslimka laa najis ma nijaasooba qofka muslimka nijaasa jirkiisa ma noqdo weyaan xataa hadduu muxuu ahaa dhinto xadiid sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatanaad can xudayfata waxaa taala anu arda sir rasuli lah sl slm ana rasul rasulka sl slm eh, laqiyahu la kulmay wa huwa ana rasula rasulka ale laqiya la kulmay hu xudayfe ayuu la kulmay wa huwa xudayfana junuubun uu janaabo qaba faxaada wuu ka leexday nabiga ayuu ka leex sal slm uma jaa waa yimid fakhtasala wuu qabaystaydhah uma jaa waa yimid fa qala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa nabi allow junuuban mid janaabo qaba ayaan ahaa saas ayaan kaaga yar leexday oo kaaga weji dadbay qala wuxu in almuslimu qofka muslimka laa yanjusu ma najaasooba qofka muslimka ama janaabo qab ama ha qabin najaaso ma noqdo imaam muslim ayaa soo saaray baabu nowm ljunubi qofka markuu janaabo qabo inuu can caaishata waxaa la wariyey radi allahu ta arda qalat waxay tir umm min caaisha kaana nabiy nabiga nuxu sal slm idaa araada markuu doono an yaama inuu saxdo wa huwa januuban isagoo janaabo qaba qasala farjahu farjigiisa ayuu dhaqi jiray xibintiis taranka wa tawada weyse qaadan jiray salaad salaada salaada weysadoo kale weyse qaadan jir iska saxan jir markaas isagoon qabaysanin xadiis sagaal boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can abdillahi bni cumar waxaa la radi allahu taala anhuma qal cbdullahi bni cumar istaftaa cumaru cumar ayaa weydiiyey ayanaam miyuusaxana nabi allow axadunaa midka naga wahu junuuban isagoo janaabo qaba qaal wuxuu nacmaa idaa tawada hadduu weyse qaata bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad can caaishata waxaa qaalat waxay tiri caaisha kaana rasul rasulka al sal slm yanaam mid saaxdo wa huwa junuuban isagoo janaabo qaba min hayri an yamussa isagoonan taabanin maa ambiya abu daawuud tirmidi ibnu maajah waa xadiis saxiix xadiidkaa weyaan marka asal ahaan in la weyse qaato weyaan laakiin qofka haddii mararka qaar ay ku dhacday uusan weyse qaadanin dhibaato inay lahayn xadiidka dambe laga qaadana laakiin asal ahaan qofka haddii uu inuu mxuu ahaa reerkiisa u galmoodo qabaysa marka uusan diyaar u ahayn inuu weyse qaata ayaa lisfarayaa weyaan amaba dhaqankaas nabiga saas ahay aleh slat slam ida araada qofka hadduu daro an yucawid aljamaca reerkiisa inuu mar ku noqdo muxuu ahaa muxuu samaynay xadiid sagaal boqol iyo sideetanaad can abi taala arda qala abi saciid qaala rasul rasulk wuxu yiri sal ataa hadduu taga axaduku midkiin ah axaduku midkiin ahlow reerkiisa uma araada uu doona an yacuuda inuu ku laabto falyatawadaha weyse xadiidka xadiid kale wuxuu amray riwaayad kale waxay ahayd waxaa weeyaan yani weysadaas waxay kordhinaysaa firfircooni ayay kordhinaysaa ayuu ahaa weeyaan baabun ida altaqa alkhitaanaan labada meelood oo gudniinka ama liska guda haddii ay kulmaan oo istaabtaan xuunkooda muxuu noqonaya xadiid sagaal boqol iyo kow iyo siddeetanaad can ubay ibni kacb waxaa lagu radi allahu ta an arda ana alfutya fatwada iyo jawaab cilmiyeedka alatii taasoo kaanuu ahay yuftuuna kuu fatwooda ana almaaa biyaha min almaai biyo ayuu ka ahday haddii aad mxuu ahaa biyo qofka ay ka yimaadaan markaas ayaa qabays uu dushiisa ahaad inuu biyo isku shubo kaanat waxay ahayd ruksatan rukso oo rakasaha uu rusqeeyey arrinta ayada rasul rasulka al sl slm fii badli islaam islaamnimada xilligii muxuu ay bilaabanaysay oo islaamka awalkiisii ayaa arrintaa la rusqeeyey uma intaa kadib amara nabigu wuxuu faray biliqtisaali in la qabaysto bacdu intaa kadib yacni saas ayay marka hor ahayd lakiin waa nasakhi weyaan wa fii riwaayati abi daawuud abi daawuud riwaayad muxuu ahaa uu soo saaray ana rasula rasulka al sl slm qaala wuxuu yihi nabigeen inamaa jacala ana rasula rasulka al sl slm inamaa in kalaman jacala wuu yeelay dalika arrinka asaga rukhsatan ruqsa ayuu ka yeelay linaas ayuu u yeelay fii awal islam islaamnimada awalkiisa liqilati hiyaabi liqilati hiyaabi miyaa idin qoran liqilati athiyaabi dharka yaraantii uma intaa kadib amara nabigu wuxuu faray bilqusli in la qabaysto wanaha can dalika in biyo hadday imaanin inama alma min almaai agga waa way aggaa la dhigay waa la nasakhay aayadihia waa la nasakhay xadiis maxaad nansakh min aayatin aw nunsihaa naati bikhayri minha aw miliha axaadiistan oo lamid weeyaan xadiis sagaal boqol iyo laba iyo sideetanaad can abdilahi bni camr bn caas taala anma qal wuxu abdillahi bn camr rasul rasulka wuxu yiri sal slm ida altaqa alkhitaanaan labada meelood oo liska guda haddii ay muxuu ahaa kulmaan waa labada ximin oo taranka aw tawaarat alxashafatu xibinta taranka ragga qaybtiisa hore ay qarsoonto faqad wajaba alquslu qabays waa waajibay ay qarsoomin ya muxumaa <laughs> nacam ibn maaja ee soo saara weyaan ayib xadiidka waa xadis saxiixa baabun ida ixtalamat fiqiga marka laga warrama ragga fuqahada ah baabkan indhaha midig iyo bidax uguma si fiican ayay muxuu aha tawriid u aad bay ugu hadlaan iska dhaaf xataa muxuu ahaa ragga eh saxaabiyaadkii reer ansaareed ayaa baabka isagaa si fiican u tiimban jiray oona naxaba yaraatay u jaxanjeexi jirin waana iman doonta insha allah taala qaarna waan soo marnay marka masaaisha marka laga hadla waxaa weeyaan ina allaha laa yastaxyii an yadriba maala maa bacuuda ina allaha laa yastaxyi min alxaq marka taas ayada ha loo qaato weyaan waa laga maarmaan haddii kale waxaa weeyaan intaad meelaha ondulu marmarta ad muxuu ahaa aad bad ku dhacaysaa aad bad ku dhacaysaa weyaan waaya baabun ida xtalamat ilmaratu haweeneyd haddii ay muxuu ahaa dhadhabto oo habeenkii ay muxuu ahaa sida raggii ay u dhadhabaan u dhadhabto oy waxaa weeyaan eh, taqriiban iyada oo galmo lagu samayna ay ku riyooto bal ka war ama galmo samaynaysa xadii sagaal boqol iyo saddex iyo mxuaha sideetanaad can anas bin malik waxale radi allahu taala anhuma qala wuxuu yidhi anas jaءat umu sulaym gabadha umu sulaym la yihahdo waa uma anas ibn malik radi allahu taala arda ayaa u timid ilaa rasulillahi wa utimid sal slam faqalat lahu waxay ku tihi wa caaishatu caaishana cindahu nabiga ay ag joogtay waxay ku tihi yaa rasuul rasuulka allow almaratu haweeney tara aragto maa yara rajulu ninku arg fi lmanaami hurdada uu ku arko oo fa taraa kadibna isa aragta min nafsiha nafteeda oo qoyaan weyaani maa yara rajulu ninka wuxuu ka arkay min nafsihi naftiisa xaalkeeda muxuu noqoni naagtii oy riyootay biyo ayaa isku aragtay maxay samaynaysaa waayahay fa qaalat caishatu waxay tiri yaa umu salem umu saleymay fadaxti nisaa dumarka ayaad muxuu aha marada ka dhigtay taribat yamiinuki midigtaada gacanta ku dhacde dhulka ku dhacde dumarkii ayaad muxuu ahaa fadeexaysay ood marada ka dhigtay dumarka waxa inay u qarsoon yihiin ay muxuu ahaa caaisho haystaamiya mala radi taala arda ama nabi ka qarsonta alai sla slam fa wuxuu yidhi caaishatu wuxuu ku yidhi bal iska badaa inay gacanteeda dhul anti adiga caaisho ah fa midigtaada muxuu dhulka ku dhacdo waa u jawaaba nabiga alai sla slam faltakhtasil ha qabaysat yaa umu sulaym hadalkii markuu ka soo gudbay caaisha umu sulaym u soo leexday faltakhtasil ha qabaysat yaa umu sulaymay idaa ra'at haddii aragto daalika biyahaas haddii ay aragto oyna dhadhabto ha qabaysato weyaan haddii xataa ay dhadhabin oy biyo aragtana waa lamid ayadna imaam muslim ay xadiis soo saaren weyaan kow baabu sifati lqusli qabayska habka loo qabaysta ayuu baabkan ubaabay xadiis sagaal boqol iyo afar iyo siddeetanaad can caaishata waxaa laga zawji nabiy radia allahu taala ardaha ana nabiya nabigana sal slm kaan nabigan wuxuu ida ikhtasara hadduu qabaysto min aljanaabati janaaba uu ka qabaysta bada-a wuxuu bilaabi jiray oo faqasala yaday labadiis gacmood ayuu muxuu ahaa dhaqi jiray uma yatawada weyse qaadan jiray kamaa yatawada lisalaat salaad si u weyse qaatoo kale uma yudkhilu wuxuu gelin jiray asaabicu farihiisa filmaai biyaha yuu gelin jiray oo fa yukhalilu biha wuxuu kadibna markaasuu intuu biyaha saa u geliya yukhalilu kadibna wuxuu dhex gelin jiray usuula shacrihi timihiisa salkooda iyo jiridooda ayuu saa uma nabigu biyaha u gelin jiray calayi sla slam uma yasubu wuxuu ku shubi jiray nabigeena calaa rasi madaxiisa alaaa qurafin saddex daritaan ayuu nabigeena saas ugu shubi jiray biyadayhi labadiis gacnood ayuu saa ugu shubi jiray madaxa uma yuufidu lmaa biyaha ayuu nabiga ku shubi jiray calaa jildihi kullihi jirkiisao dhan iyo haragiisa ayuu nabiga saas biyaha uu raacan jiray calayhi salaatu salaam bukhari muslim ayaa soo saaray marka qabayska in lagu dadaala oo timaha iyo dhan walba iyo meel laaban biyaha ay gaaraan in lagu dadaala weyaan hadduu husli marba meesha yeela weyaan xadiis sagaal boqol iyo shan iyo siddeetanaad can abi jacfir baaqir waxaa laga wariyey annahu isaga kaana wuxuu ahday cinda jaabir bni ayuu la joogay huwa isaga wa abuuha abihi wa cindahu agtiisa waxu ahday qowmun qolaa ay ahdeen fasaluuhu waxay can اusl qabayska ay wax ka weydiiyaan faqal wuu yidhi yakfiika waxaa filan saacun saac ayaa filan saac waa muxuu aan dagarsoonka ama daqarsoon bixin jirnay sakaatulfidrigi ayaa kugu filan faqala rajulna wuxuu yidhi maa yakfini iguma filno faqaala jaabira wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday saaca yakfi mid ku man nabi calayhi sala slam huwa isagaba awfaa kaa weynaan badan minka xaggaada shacran xagga timaha oo ay kaa tima weynaa wa khayru minka adig wanaag badan aynabi ayuu ku filnaan jiray adiga marka maxaad sheegaysaa weyaan maxaad sheegi uma intaa kadib amana nabi maxamed uu ku filan jira alayh sl slam uma intaa kadib amana wuxuu noogu imaam noqday fii tawbin hal mara ayuu intuu isku duduubay ayuu imaam nooga noqday weyaan bukhari muslim ee xadidka soo saaray kale salaad muxuu ahaa meel aan masjid ahayn ay malaha joogeen xadiid sagaal boqol iyo lix iyo sideetanaad can umi salamata waxaa laga wari zawji nabiy radia allahu tacala wardaha qalat waxay tiri umi salama ummuna kaanat waxay ayd hiya iyada umu salama iyo wa rasulullah rasulka alle sal ll slam yakhtasilani kuwa qabaysta fi linaa'i alwaaxidi hal waal ay ka qabaysan jireen ama ay ku qabaysan jireen min ajanaabati janaabada waalbaa dheda l kadibna caaisho mid kale waxaa weeyaan riwaayad kale caaisho ilaa ay ka tirahda ibqi li yaa rasuullah nabi allow ii reeb oo ii reeb waxa iga dhamaynin ilaa ay ka tiraha weeyaan waaya ya sheekh weyse qabeena masalada baddeed wata ayada masalada khatarteed wata waaya masale waxaa weeyaan muxuu ahaa weysadii aan jabaynin iyo baabkaas wayata ayada markaa badda hana gelinin khatara la geli dad baa si kale ufasirinaan mota mishkiladii nin hadal si u dheh nina si u qaaday marka sheekhaas xafidahu llah sibuu masalada u sheegay dadaan fahmina ah marka waxay u qaateen si kale marka baddaas waa bad kale weeyaan nacam waayahay xadiid sagaal boqol iyo lix iyo sideetanaad can umi salamata taala ardaaha can umi salamata taala canha wardaha qalat waxay tir umi salama nacam xadiid sagaal boqol iyo iyo toddoba iyo sideetanaad can maymuunata zawji nabiy radi allahu taala ardaaha umuna qaalat waxay tihi maymuna wadactu linabi nabiga waxaan u dhigay maa ambiya wasatartuhu waan asturay fakhtasara wuu qabaysta weeyaan xadiidka amaba baabka baabulqusli qabays la qabaysto baabulqusli qabays la qabaysta kula sabcata ayaamin todoba maalmood oo kasta ama mar kasta todoba maalmood la gaar in la qabaysto ayuu baabkan ubaabay xadiid sagaal boqol iyo sideed sideetanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda an nabi wuxu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi xaqun waxaa xaqa calaa kulli muslimin qof kasta muslima an yaqtasira inuu qabaysto fii kulli sabcati ayaamin todoba maalmoodoo la arkaba yowman maalin uu qabaysto yaqsil uu dhaqa fiihi isaga rasahu madaxiisa wajasadu jirkiisa jumcadii ayaa ugu fiican laakiin maalin kasta inaad qabaystana kaba sii fiican maalin kasta inaad qabaysto kaba sii fiican weyaan bukhaari i muslim haddii qofku uusan qabaysanin inuu mxu cadarka daa'imo siduu nabigeena cala sl slam u daa'imi jiray maxaa yeelay qofka salaaduu galayaa dad buu la dhaqmayaa waxa uu safuu geli marka qofka daa'iman inuu ayaa aad u fiican dhankaas inuu afkiisa qofka aad ugu warhaayo inuu ka warhaayo jik dharkiisa inuu ka warhaayo mxu jirkiisa waa laga maarmaan haddii kale waxaa weeyaan dhibaato ayaa qofka geysanaya ama in la tuhmo ama in la xanto dadku dambigeliya ayuu mxuu ahaa gelaya ama dad baaba laga yaaba salaadaha inay diidaan nin waxaan ark beri qolyahan adiga yurubta iyo turkiga iyo meelada wax kusoo bartay ayaan iska un mxuu ahaa isla cajabiyey ayaa wuxuu kuleeyay masaajidi ani kuma tukada o ugu tukanayn dadka wuxuu kuleeyay sooma dadka hergab ayay wada qabaan qaar t b qabaan wahaakada marka aniga mxuu aha neeftoodana dhakhtarnimu soo barto waa marka in bacteriyada iyo waxyaabahaas dadka soo boodaysa waxaas ay adduunka dhan qabsani u haystaa oo waxaas marka waa imtixaaman ya mogta kuwaas oo kale si aan xujo loo siino masaajida ugu cararin in liishagaajiyo wa nacam baabun laa yaqtasilu fi lmaai raakidu qofka biyo fadhi kuma qabaystayu baabkan bab xadii sagaal boqol iyo sagaal sideetanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda abi hurayra qala wuxu abi hurayra qala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa yaktasil yuusan qabaysan axadiku midkiin fi lmaai biyo addaa'imi isagoo jaraabo qabo faqala wuxuu yidhi kayfa yafcalu ya abu hurayra abu hurayra marka biyo fadhiya haddii inaan ku qabaysta maxaan samaynaya qaal wuxuu yidhi tanaawaluu wuu soo darsanaya tanaawulan darsasho ayuu soo darsanaya saas banaanka ku qabaysanaya muslim ayaa soo saaray hada wallahu aclam w sal w slam abdin wsl mustafa